jimcan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan markale kulanti wacan wanaagsan waa maalnimo sabdiya taariikhdu waxay ku beegantahay siddeediy tobanka bisha nofembar sannadka labakun qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona khasaare hantiyadeed oo baaxad leh oo ka dhashay deb xooggan oo xalay ka kacay qaybo ka mid ah suuqa xamarweyne qaar ka mida ah dadka hantidooda idil ay halkaasi ku basbaashay ayaan la hadalnay gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay inay la xisaabtami doonaan shirkadaha korontada kadib debkii xalay ka kacay suuqa xamarweyne qodobada kale aad barnaamijku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona meydadka laba wiil oo dhallinyaro ah oo maalintii labaad laga baadi goobayo badda magaalada berbera oo qaaday israa'iil waxay ogolaatay in ilaa iyo laba booyad oo shidaala ah la geeyay marinka khaza tobannaan ruux oo carruur badanna waxa ay ku dhinteen duqayn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waa koonfurta magaalada khaza qodobada kale waxaa ka mid noqon doona aqalka cad ee maraykanka oo milkiilaha barta ex horen lagu aqoon jiray twitter ku eedeeyay falal yuhuud nacabnimo ah fiinland waxa ay xirtay xadka ay la wadaagta dalka ruushka qodobadaas wixii kale nagu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa soo saara halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi maxamed cali faradar cabdiraxmaan kiisa ayaa farsameynaya ku soo dhowaada ogaal jabiyo dhibaatada goormaad ha bixiyo garabtegiyo asaga guubaaba weeyaan waqtayge gurmo soomaalaay gurmo gilgilo busocokaanka gurmo rumaha ka gur nabada gudoon gumaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabtada gacalkaaga dhuur urmo Benim aan ku dhaafnay waxay daafur u tahay barnaamijka ogaal niyow maxaa soo celceliyaya gubashada suuqyada muqdisho waa la yaabanahay kolay waxbaa jira marka maxaa ku qarsoon meeshaan wax ku qarsoon ma ogi laakiin shidaal iyo dabdaris ma noqon karaan sirwada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabayaa xalay abaara maqribadii waxaa dab xoogani uu ka kacay qeybo ka mid ah suuq xamarweyne oo ah suuqa labaad ee ugu weyn marka laga yimaado kambakaaraha dabka oo marka hore la sheegay in uu ka bilowday xarqaan dharka lagu toolo ayaa markii dambe waxuu ku baahay qeybaha kale ee suuqa iyadoona ay waqti qaadatay in dabka horey laga damiyo maadaama wadooyinka laga soo galo suuqa ay yihiin kuwo aada ciriiri u ah dad badan oo suuqa ku lahaa goobo ganacsi ayaa waxaa la sheegay in hantidooda ay halkaasi ay ku basbeeshay iyadoona goobihii ganacsi halkaasi ay ku lahaayeen gebi ahaanba uu dabka uu burburiyey wiilkan dhalinyarada ah ee aad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid yahay kuwii loogu hadal haynta badnaa baraha bulshada saacadii aynu kasoo gudubnay waxa uuna sheegayaa in dhammaanba hantidii ka taalay suuqa ay basbeeshay isagoona sheegay in lacagta xitaa uu ganacsigaasi geliyay ay ahayd mid uu banki kasoo deinsaday aniga suuqaan xamurweyne aa ah, waxay ugu furnaa miis oo shoobineh miiska yar oo shoobinka ii furnaa xataa shoobing lacagta ii saarnayd lacag muraabax oo salaam soomaali banka soo qaatay eed muraabax salaam soomaali banka soo qaatay eed alxamdulilah hantadiisaana u gubati wax ka soo hari ma laha ilaa suuqleeda aan kala bar waa gubti alxamdulilah laakiin wallaahi dhibaatada alxamdulilah waxaan ku hadalna waa ka si wayne maanta alxamdulilah hantideena gubanayso oo gargaaran aan heli wayne biyo aan heli wayne wax aan heli wayne mafaante wallaahi hantidii way gubatay tan kalena waxaa kaaga sii daran kaaga sii daran wallaahi hantidaanaa u jeedid waraabax salaam soomaali banki aan ka soo qaatwa soonkaan ku shaqaysaa islaahay sii qalbigeega ku jiri iyo qadar allah mislayn wallaahi alxamdulilah laakiin dhinna yaraa ay oo sanadkan oo foonfoor u dhammeeyey oo lacagtii muraabaxda soo qaatay ku shaqaysa islaahay hantidiina ay gubatay alxamdulilah laakiin alxamdulilaah insha allah soomaali weyn waxaan ka codsan lahay inay noo soo duceeyaan hantida hanti ka badanoo ilaahay noo saalo maya dukaankayga waa fadhiyaani hantideeda noo arkaayaa gubatay maxaa nafsadee waxaan soo qaada laba sheey waxaan soo qaadan waaye waa hantideeda dabka saas soo socda soo jaraay al baawur dibdimisaa imaaday intoo siinaa waaba naqday baawur dibdimisi suuqa qalabar waa laga gaari lahay meel yaraa dabka kacay intaana waa isqabsadeen wax waa laga badbaadi waa dadkiian waa rooreen alaabtee wax waa ka badbaadi waayo alaabteeda anu arkaayo indhee shantiyiin muuqaalada qaarkood dadka oo asxaabta ay duwaan gadaashii ay ka duwaan xataa waa jiraan maanta antida anoo u jeedo indhee shantiyiin oo muraabaxa ee deentaa weli dabkiaa qaata alxamdulilah laakiin alxamdulilah soomaali weynta waxaan ka codsan lahay inay noo soo duceeyaan insha allah noo soo duceeyo bas taas ilaa noogu soo duceeyo inoo hantida hanti ka fiican ilaa noo sahlo wallaahi bilaahi tallaahi kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhalinyarada ee ku ganacsanaysay suuqa xamarweyne gaar ahaan qeybtii uu dab ka kacay ee xalay uu halkaasi dab ka kacay kadibna goobo badan oo ganacsi halkaasi ay ku basbeeleen sidoo kale faadum waxa ka mid tahay ganacsatada suuqa xamarweyne ee carwo ay ku lahayd qeybta uu dabka uu ka kacay ayay sheegtay in gebi ahaanba ay basbeeshay waqhtigii uu dabka ka kacayay waxay inoo sheegtay in goobteeda ganacsi ay joogtay balse ay islamarkii ay waayeen gargaar deg deg ah oo lagu badbaadiyo goobaha ganacsi ee uusan dabku soo gaarin goor dhoweed ayaan qadka taleefonkula xiriiray waxaan wax ka weydiiyey bal siday wax u dhaceen waa garti marka adiga maxaa suuqa kugu yaalay meesha eh, uu dabka ka kacay eh, marka eh, sidee wax u gaareen marka carwada carwada sidee wax u gaareen ma wada gubatay mise waxbaa ka haray waa gartay ah, marka dabka sidoo meesha uga kacay marka idinku soo gaaray akhbaartaas meel oo arkaan oo xirnayd dabka ka kacay isla markii waa soo gaaray waa garta adig intee ku sugnayd marka markaad maqlaysa akhbaarta sheegaysa in marka waa idiin suuroobi weysay in aad wax ka badbaadisaan intee laeg isku jirtaan marka halka uu dab ka bilowday iyo halka aad carwada ku lahayd waa marka hantida eh, kaa gubatay qiyaas ahaan ma haysaa inta ila ekaan karto waa garteen dadka qaara waxay sheegayeen in ganacsatada eh, dabkaasi hantida uga basbaashay in ay diyaargarowg ay ku jireen oo ramadaanka soo aadan iyo ay u diyaargaroobayeen marka adiga qayb ma ka ahayd eh, ugu dambeyn marka maxaad eh, dowladda iyo dadka kale is leedahay waxbay uun idinka caawin karaan aad ugu baaqaysaan waa gartee mm. balse iyaga eh, ammaankaan sugaynaa ayay ku andacoonayaan soomaa taasi waxayd faadumo oo kamid ah ganacsatada ee eh, ganacsigooda uu ku basbeelay dabkii xale ka kacay qeybo kamid ah suuqa xamarweyne ee magaalada tan muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa goobtaasi tegay waxa uuna sheegay inuu aada uga xun yahay dabka kacay suuqa sidoo kalena khasaaraha soo gaaray dadka ganacsatada ayuu sheegay in uu ka guddoomiye ahaan uu aad uga danqanayo waxaana uu sidoo kale u mahad celiyey dhammaanba dhinacyadii ee garabka ama gacanta ka geystay in dabkaasi la damiyo sidoo kalena waxa uu digniin u diray shirkadaha korontada uu sheegay in si gaara ah ay ula xisaabtami doonaan maadaama la sheegay dabkaasi markii hore inuu ka bilowday koronto kacday gubtay suuqii xamarweyne maqribtii markii la dukada kadib waxaan aad iyo aad runtii suuqa xamarweyne oo inuu isdul saaran yahay xaaladdiisana ilaahay ogaa dadaal la sameeyey iyo gurmadkii dowladda hoose gaadiidkii iyo debdemiskii iyo baallooyinkii ayaa mar loo soo wada diray wallaahi dadaal dheer oo la sameeyey kadib waa lagu guulaystay in dabkii la damiyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay-adihii amniga oo si maaragtay uga qayb qaatay hagarla'aan ah sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa hurmuud oo qaybteeda ka qaadatay oo soo dirtay isla markiiba debdemisadii soo dirtay markii laysugu ysugu tegana alxamdulilaahi waa laga guulaystay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka gobolka banaadir gudoomiyaasha degmooyinka ee meel kasta isaga yimiday oo uu soo gurmada halkan iyo maamulkii gobolka banaadir ood u jeediin inay wada joogaan oo gurmad degdega ku yimiday waxaan aad iyo aad runtii uga xunnahay khasaaraha gaaray dadkii masaakiinta ah laakiin haddii ilaa yidhaahdo guddiyaan u bixi doonnaa waana arki doonnaa waxay xaaladdu leeg tahay laakiin waxaa mar walbaan u sheegnaa dadka suuqyada jooga in waddooyin laga bixiyo suuqyada suuqyadana waddooyin laga helo si uu soo galaan gaadiidka oo gurmadka inay soo gaaraan hadda soo gaarista gaadiidkaay soo gaaraayeen ayaa wakhti badan ka qaatay taasina waxay sii saacidaysaa inuu debku sii socdo laakiin markaan amar siina oon dhahnay dardara meel meelshasheed ku tagtiin ay kala gooyeen iyo debdemiskii oo doorkiisa qaatay dhallinyarada ay debdemiskan aad iyo aadan ugu mahad celinayaan mar walbaba sida naftaguurayaasha ah ay u dadaalayaan marka alxamdulilah sidaasi la mid ah shirkadaha korontada waxaan rabnaa inay dib isugu laabtaan waa nalala xisaabtami doonaa hadda kadib khasaarooyinka dabka ka yimaadana waa lagaa maarmaan inay doorkooda ka qaataan shirkadaha oo maadaama maaragtay sidaasi la mid mida ah daymil ayaa iyaduna markaan halkan intuu dabka ka socday ee halkaa laysugu yimiday ayaa iyaduna deb ka kacay guriga afaraa la maraayo ayaa iyaduna debdamis loo diray hormuud ceelasha mid ayaa laga soo diray waxaan dhahnaa laga gaadhsiiyo waa laga gaadhsiiyey baallana waa loo diray oo qolyihii maarata degmada daniile ayaa isagoo baallo soo diray xooggaa laysugu geeyey aduuna guriga afaraaduu maraayo haddaa ilaa kadda waa la dumiyey shaqadina weli waa socotaa marka calaa kulli xaal masaa'ibtay ka mid tahay waxaan la ka baryaynaa in ilaahay ummadda uu ka badbaadiyo wixii maaragtay howl aana waajib la wada guto waaye cidna loogu danaymay waajib aan gudanno waaye marka waa ku mahadsan inaan laayaa kulligood inta ka qayb qaadatay hay-adaha amniga si gaar ah ayaan ugu mahad celinaynaa doorka ay ka qaateen iyo shirkadda hurmuud anaguna shaqadaynaba waaye alxamdulilaah waana ku mahadsan tihiin baada saxaafadda iyaduna doorkay qaateen saacadda in halkan taaganya waa ugu mahad celinaynaa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo xalay tegay goobta uu ka kacay dabka suuqa xamarweyne ee magaalada tan muqdisho sidoo kale xogeyaha degmada xamarweyne cabdirasaaq al cadaala oo la hadlayay idaacadda kulmiya ayaa dhankiis waxa uu sheegay inay dadaal xoogan ka maamul degmo ay ugu jiraan sidii ay dabkan khasaaraha geystay ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen sidoo kalena ay ugu feejignaan lahaayeen in dhacdooyin sidan oo kale ah ay soo laabtaan sidoo kale waxa uu sheegay in dabka intii uu kacayay amaba dabka markuu halkaasi ka kacay kadib ay ammaanka aada u sugeen oo ay ka hortageen dad badan oo isku isku dayayey in ay dhaca geystaan farxaan maxamed xuseen ayuu waramay waa mahadsan tahay suuqa degmada xamarweyne xalay eh, laba iyo tobankii soddon iyo daqiiqo bacdul maqrib ayaa si lama filaana eh, dab ka bilowday qola eh, harqaanka uu yaala ama lagu talo ayaa wuxuu ku faafay guud ahaan suuqa gaar ahaan waaxda afaraad waaxda horteed laanta afaraad ee ekis wakaalada cadow eh, gurmad gobolka banaadir eh, hormuud eh, ilaa iyo unka dhammaan ay nagala qayb qaateen kadib cabaar sideed daac oo habeennimo ayaa la afjara guud ahaan oo la dabka lasoo gebangabeeyey faafitaankiisii iyo iyo damintiisiiba adugu hadda saakay xaalku waa degan yaha boqol kiiba boqol dadka qaar waxbaa u badbaaday dadka qaar waa ku marteen oo wax u badbaaday lama arko Eh, ilaahay maadis khasaaro nafteed habay raatee ma jiro eh, hanti laakiin aan tirakooobkeedu hadda aanaan haynin oo u baahantay hadda kabac in la tirakoobo maadaama aan weli la gaarin oo weli dadkii qiicaayo ayaa jirta oo aad u badan dad badan oo soomaaliyeed ayaa meeshaan ku hanti waayay xalay eh, oo aan murugada la qaybsanaynaa ilaahayna uga rajaynaynaa inuu bedel khayr qaba siiyo baaxadda dabka markaad qiyaastay intuu leegyahay wallaahi baaxadda dabka aada u weyn yahay meel dhan suuq qayb dhan qaybta qudaarta agteeda oo lagu gado qudaar lagu galo baaqsiyaasha lagu gado noocyada kala duwan ee maacuunta raashinka dukaamo dhar adiga qaybo dhan oo isku wareeg ah yacni kala duwan ayaa xala dadku saameeyey oo dadkii lahaay ganacsatada soomaaliyeed ha ay hantidooda ku waayeen marka waa xaalad murugo ah oo xalay qabsatay dad badan oo soomaaliyeed oo ganacsataa oo xalay bacdul casr waxaysa laakiin bacdul maqrib aan waxba haysan de ilaahay subxaana watacaala waxaan oga rajaynaynaa inuu siiyo ummadda soomaaliyeed waxaysatanaa dabcan waxay noqonaysaa inay taageeraan oo dadkaas loo duceeyo ilaahay inuu bedel kheyr qaba siiyo qof kastaa wuxuu awoodo ee qof kastaa dareemi kara murugada iyo xanuunka ay ku qabanayso nin shalay waxaysoo maanta aan wuxuu haysta la arag marka masiibo ilaahay xaggiisa ka imaatay ayaa dhacday ilaahay ka sakowna saamaynta yacni waxaa ku lug lahaa oo dabka baaxadiisa anagoo joogna faafitaankiisa shirkada eh, kor shirkadaha korontada eh, dabku inuu faafo oo xadigaas gaaro korontada ayaa sabab u ahayd sababtoo ah annagoo demin maagaynan eryadii aan dab kow ka kacay ayaa waxaana qabsaday inaan annaga xitaa ku galno geesaha dhan walaalayaashii naga jira hal mar wada qarxeen oo guryihii ku yaalla aan waxaan aragnay meeshaan dadka kala dirirayna dhabarkeenna iyo horteena iyo geesaheennaba dabkiiyo wada gaaray ku socda marka shirkadaha korontada xilliyada roobabku eh, dhibaatada noocaas ay ah jirto oo ay imaato dadka waxaan ka codsanaynaa kuna baaqaynaa in sida ugu dhaqsaha badan korantada loo jiro sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayagana dabcan gudoomiyaha gobolka xalay waa noo yimid iyo dhammaan gudoomiye ku waa la kormeera way arkeen dabcan tallaabana way ka qaadi doonaan laakiin faafitaanka dadkaas markii la qiimeeyo shirkadaha korontada ayaa boqolkiiba boqol mas-uulka ah ayaa la dhigi karaa dhinaca kale waxaa la sheegayaa in suuqii suuqa wadooyinkii loo mari lahaa dhammaan ay xiran yihiin oo suuq ciriir uu yahay eh, arrintaasina la sheegay in maamulka degmada uusan waxba ka qaban wadooyinka furistooda eh, xamar weyne dee waa dadku waa yaqaanaan eh, waa sax suuqy wadooyinkooda ma furna qaarna laama amniya u xiran yihiin qaarna waxay u xiran yihiin dad naf ka raadinayo miisusley iyo warafo ah oo suuqa wadooyinkii iyo mashuuliyaadii iyo wadooyinkiiba soo galay hase yeeshee marka loo fiiriyo xalay markii gurmadku dhacay maalinna ma aysan oo bacdamo qabe ee dadku waa kala xaroodeen waxaa lagu guulaystay wadooyinku waa furan yihiin oo wadooyinka xal waa la furay sidii u furayn ilaa hadda oo wax hadda gurmad meelwada laga soo geli karaa laakiin de istraatiijiyad ahaan xalay dacdo dhacday waxa loo furay dadka iyo xilliga ay ku aadayo maalin cad aan ahayn oo dadkii aysa dhabneen populationka yaraaday laakiin de eh, maamulka gobolka banaadir iyo maamulka degmada xamarweyneba eh, hadda dhacdadan waxay unoqon doontaa cashar ay ka baran doonaan eh, sidii suuqan loo jixiin lahaa oo hadiiba ilaahay kuroon yahay looga soo saari lahaa suuq caalami oo qaabka raacsan magaalooyinka waaweynka oo caasimadaha musiibadaana musiibay wax ka bartaan unoqon doontaa hadii ilaaha inta lagu jiray daminta dabka waxaa la sheegay in kooxa burcad ah ay bilaabeen dhac islamarkaana qaarkood ay ciidamada gacanta ku dhigeen arintaasi waa iska dabiici marka la fiiriyo de markii dabdhaco dadku de ah, ilaahay de mogtaa nina hantidiisaa gubanaysa nina wuxuu iskudaya inuu ka seexado laakiin de ciidamada amniga qaybahooda kala duwan nabad iyo booliiska gaar ahaan aaday xala u shaqeeyeen meel walba ciidamada soo joogan taliyaala qaybada eh, gobolkaa imaaday oon booliiska naqsmid intaba ah de eh, dad badan la qabtay ayaa oo hadda saldhigga ku xiran oo hanti lagu qabtay iyagoo sii qaadaya eh, dadkalena waxaa waaye kuwo kalena waa laga dhigay waa ka carareen shaqadaas waa isku wadnay xalay laakiin waxaan dhigi karnaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaala lagu guulaystay inaan alaab islaamee la qaadin oo waxna sii qaadin dadna lagu qabtay eh, intii kalena wixii gurta maaha dadku wuxuudii kale si u badbaadsan kara u badbaadsadeen kaas wuxuu ahaa eh, xogeyaha degmada xamarweyne cabdirasaaq alcadaala u waramayay waryaheena farxaan maxamed xuseen waxa uuna ka hadlayay dadaaladii ay ka maamul ahaan ay ka sameeyeen debkii xalay ka kacay qeybo mid ah suuqa xamarweyne ee magaalada tan muqdisho halkaas oo goobo badan oo ganacsi ay ku basbeeleen weli waxaad degeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanayo markan haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyay ee xaalka magaalada khaza waxaa lasoo warinayaa in ugu yaraan lix iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah oo caruur u badan ay ku dhinteen duqeymo ay ciidamada mare waa ciidamada israel ay ka geysteen magaalada layiraahdo khan yunis oo ku taala koonfurta magaalada khaza sida ay warineyso warbaahinta falastiiniyiinta ee waaba loosoo gaabiyo waxaa jirta in ay isra ay weli ay sii wado duqeymaha ay la beegsanayso dadka shacabka iyadoona wararkii ugu dambeeyay haatan soo dhacay ay sheegayaan in eh, duqeyn kale oo ka dhacday halka loo yaqaano deer albalah ay ku dhinteen ilaa iyo lix ruux oo falastiiniyiina kadib markii lagu duqeeyey guri ay ka deganaayeen kaam ku yaala bartamaha magaalada deerbalah waxaana jirta in mas-uuliyiinta caafimaadka ee khaza ay sheegayaan in xaalada dhimashada iyo tandhaawacaba ay tahay mid isoo tareysa sidoo kale dhakhaatiirta ku sugan cisbitaalka al-shifa yiraahdo oo ah isbitaalka ugu weyn ee magaalada khaza ayaa waxaa loo sheegay in ay halkaasi iskaga baxaan iyaga iyo sidoo kale dadka halkaasi ku jiraba oo ah dad bukaano iyo kuwo kale oo guryahoodii ay ku basbeeleen duqeymaha ay yuhuuddu ay ka geysanayaan magaalada khaza tan iyo horaantii bishii aynu kasoo gudubnay dhakhtar ku sugan gudaha isbitaalka al-shifa oo la hadlayay warbaahinta al-jaziira ayaa sheegay in ciidamada israaiil ay ku qasbayaan in muddo hal saac gudahooda ay uga baxaan guud ahaanba cisbitaalka iyagana dhankooda ay ku doodayaan in aysan haysanin wax ay ku baxaan dhakhtarkaas al-jaziira la hadlayay waxa uu sheegay in xitaa israa'iil ay ka dalbadeen in ay siiso gawaarida ambalaasta iyo sidoo kale gawaari kale oo ay halkaas uga kaxeeyaan dadka ku sugan gudaha cisbitaalka balse waxa uu sheegay in arintaasi aysan israel aysan wax jawaaba ka siinin waxa uu yidhi waxaan ka codsanay ciidamada israel ee ku sugan gudaha isbitaalka al-shifaa inayna siiyaan gawaarida ambalaasta si aan bukaanada ugu kaxeyno ama ugu yaraan ayna siiyaan eh, shidaal aan u adeegsano gawaarideena si dadka meesha ku sugan aan uga saarno balse arintaasi oo idil wax jawaaba nagama siinin israel ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey dhakhtarkan kusugan gudaha isbitaalka al-shifaa lana hadlayay warbaahinta al-jaziira xaalada ayaa ah mid kasii dareysa iyadoona duqeymuhu weli ay isdabajoog ay yihiin dhanka kalena israel ay wado beegsiga dadka shacabka ah waxaana saacadihii u dambeeyey lasoo warinayay dhimashada tobanaan ruux oo falastiiniina kuwaas oo ku dhintay meelo kala duwan oo khazo ka mid ah waxaana eh, maalmihii ugu dambeeyeyba si gaara isha loogu hayay waxa israel ay ka sameyn doonto cisbitaalka al-shifa oo ah kan ugu weyn ee khaza waxaana haatan dhakhaatiirta ku sugan gudaha cisbitaalkaasi ay sheegayaan in keliya ee israel ay u qabatay muddo hal saac gudahood ah in ay uga baxaan cisbitaalka horey wadamo badan oo caalamka ayaa u dhaleeceeyay go-aanka ee ay gudaha ugu gashay cisbitaalka al-shifa iyadoona dhankeeda ku andacoonaysay in ay halkaasi ay ku sugan yihiin dagaalayaano ka tirsan kooxda xamaas oo halkaasi eh, gabaad ka dhiganayay waxaana ay sheegeen in cisbitaalka ay weli ay ka wadaan howlgallo ay ku bacsanayaan kooxda xamaas oo ah kooxda kacdoonka ee dagaalka kula jirta israel waxaa jirta sidoo kale in mareykanka iyo u k ay ku garab taagan yihiin arinta la xiriirta howlgalka ay halkaasi ay ka sameynayaan ciidamada israael isbitaalka al-shifaa iyo sidoo kale isbitaalada ku yaala magaalada haza isbitaalada kale ee ku yaala magaalada khaza ayaa dhammaantoodba waxaanan ka soconin wax shaqo ah iyadoona bukaano badan ay halkaasi ay ku sugan yihiin kuwo kalena eh, la keenayo balse haatan waxaan la ogeyn haddii dadka ku sugan cisbitaalka al-shifa laga saaro halka la geyn doono dhakhtarku waxa uu sheegay inay ku qasbi in cisbitaalka ay ka baxaan balse aysan haysanin wax ay uga baxaan iyadoona israa-el waxa ay dooneyso ay tahay in goobahaas oo idin la baneeyo si ay ciidamadoodu ay uga dhigtaan bays amaba xarun ay kula dagaalamaan kooxda xamaas oo fadhigooda ugu weyn uu yahay magaalada khaza tan iyo horaantii bisha aynu kasoo gudbinay gaar ahaan toddobadii oktoobar markii ee eh, dagaalyaano ka tirsan kooxda xamaas ay gudaha u galeen israel ayaa waxaa sii kordheeyay duqeymaha ka dhacaya magaalada khaza iyo dadka rayidka ah ee halkaasi lagu leenayo in ka badan labaiyo toban kun oo ruux oo falastiiniyiina ayaa ku dhimatay dagaalka iyadoona in intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaana jirta in dadka sidoo kale khaze iskaga barakacay ee gaaray meelaha kale iyagana la bartilmaameysaday oo lagu duqeeyay goobahaasi ay u baxsadeen taas oo ka dhigan in israel ay sameyneyso wax loogu yeeray inay ka baxsan yihiin bini-aadanimada sidoo kale waxaa jirta in wararku ay sheegayaan in israel dhankeeda ay ogolaatay in laba booyad oo shidaala la geeyo magaalada khaza arintan waxa ay ka timid kadib markii mareykanku uu ku cadaadiyey uu sidaas sameeyo waaxda arrimaha dibadda ee mareykanku waxa ay sheegtay in ilaa iyo kun oo liitar oo shidaal ah la ogolaaday in laba maalin gudahood ah lagu geeyo gudaha magaalada khaza waxaa shidaalkaasi isticmaali doono gawaarida hay-adda qaramada midoobe ee halkaasi ku sugan si ay gargaar bini-aadnimo u gaarsiiso dadka rayidka ah ee ku tabaaleysan qeybo ka mid ah magaalada khaza kuwaas oo ay saameyn xoogan ay ku yeesheen dagaalada weli halkaasi ka soconaya mareykanku waxa uu sheegay in isral israael ay ogolaatay in eh, labadaas booyad ee shidaalka ah la geeyo gudaha khaza iyadoona markii hore ee israel ay si weyn uga soo horjeeday in shidaalka halkaasi la geeyay waxaana israel ay ku doodeysay in shidaalkaasi uu gacanta u geli karo kooxda xamaas ayna adeegsan karaan haatan cabashada ugu xoogan waxa ay ka imaaneysaa hay ama hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee ku sugan marinka khaza gaar ahaana kuwa gargaarka bani aadanimo gaarsiiyo halkaasi kuwaas oo sheegaya in aysan haysanin ama in aysan awoodin inay adeegsadaan gawaaridooda kadib markii uu shidaalka u go-ay waxaana haatan boqol iyo afartankan kun ee dowlada mareykanka ay sheegtay inay tahay waa boqol kun oo liter oo shidaalah adeegsan doona gawaarida hay-adda qaramada midoobey iyadoona haatan wixii ka dambeeyana ay sheegeen in ay sii socon doonaan gargaarka bini oo la gaasiinayo gudaha magaalada khaza ra-isul wasaaraha benyamin netanyahu waxa uu dhankiisa ku adkeysanayaa in dagaalku uu sii socon doono tan inta ay ka cirab jirayaan kooxda xamaas oo ah kooxda sida sida weyn uga soo horjeedo joogitaanka israel ee dhulka falastiiniyiinta dagaalkana kula jirta jirta waxaana hay-adda caafimaadka duniyada ee w h o dhankeeda ay walaac xoogan ee ka muujinaysaa dadka ku waxyeeloobay duqeymaha ay israel ka geysanayso marinka khaza in dhaawacyadaasi ay u geeriyoon karaan maadaama aysan haysanin gargaar bini-aadinimo oo dhanka caafimaadka la xiriira dhegoo kale aad hegeysanaysaan qodobo kale oo dhowra oo gudaha iyo dibaddaba ku saabsan oo ay noo soo socdaan balse markan dhankii xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada alaaba xubintan waxaad ku dhageysataan hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinka iyo sheekooyinka lagu daabaco baraha bulshada wadajir xubinta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo anigoo ister maxamed nuur ah waaya ister waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saacaadka loo hadalhayay haddiynu ku bilaabno faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya dab xoogan oo xalay ka kacay qaybo kamid ah suuqa xmarweyne ee gobolka banaadir dabka ayaa markii hore waxaa laleeyahay waxa uu ka kacay suuqa qaybta masjidka marwaas waxa uuna ku fiday meelo ka ah suuqa ee dahablaha iyo weliba kawaanka hilibka sidoo kaleeto dabka waxa uu ka dhashay waxaa laleeyahay korontada ayuu ka dhashay waxaana uu geystay khasaaro hantiyadeed oo baaxad leh kadib markii uu ku baahay dhul aad u ballaaran oo markii la halkaasina ay ku basbeeleen dukaamadii ku yaala suuqa xamarweyne sidoo kale mid ka ah ganacsatada waxaana uu shaaca ka qaaday in hanti gaaray afartan kun uu ku ee dabkii xalay ka kacay suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho gurmud xoogan oo ay iska kaashadeen maamulka gobolka banaadir iyo shirkadda hormuud ayaa marka dambe lagu guuleystay in markaa lagu damiyo dabkaasi isar dhanka kale cabdirashiidow gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale oo goobta tagay ayaa qiray in khasaaro xoogleh uu jiro waxa uu sidoo kale u mahadceliyay inta ka qayb qaadatay daminta dabkaasi dadaal dheer oo la sameeyey kadib waxaa lagu guuleystay in la damiyo dabkii waxaana aad iyo aad ugu mahad hay-adihii amniga oo si hagar la-aana ah uga qayb qaatay sidaasoo kalena waxaan u mahad uu dhahay guddoomiyaha gobolka banaadir mid ka mid a ah shirkadaha ku yaala magaalada muqdisho oo islamarkiiba soo dirtay ayuu yiri dabdamisyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir istare muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa kusoo badanayay dhacdooyinka la xiriira in markaa suuqyada ugu waaweyn magaalada muqdisho ay gubtaan mm-hmm. sida suuqa bakaaraha iyo weliba suuq bacaad markaad eegto sidoo kaleeto suuqa xamadweyne oo xalay waxaweyaan isaguna gubtay uh-huh. waayahay hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markan dhankii qormooyinka waa tahay cabdirashiid oo qormada dhankeyga ayaa waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan waqtigii cumar bin khadaab radiallahu canhu uu ahaa amiirkii muslimiinta waxaa u yimid saddex dhallinyaro oo gacanta ku haya nin dhallinyaro ah waxayna u sheegeen cumar inuu ninkani dilay aabahood cumar ayaa weydiiyey maxaad ku dishay ninkii dhalinyarada ah ayaa wuxuu yiri waxaan ahay geeljire geeleyga ayaa daaqday beerta aabahooda awrkii ayuuna iga dilay anna dhagax ayaan ku dhuftay aabbahood sidaas ayuuna ku dhintay cumar waxa uu ku yidhi xadka ayaa lagugu fulinayaa waxaadna dishay qof muslim ah waxa uu yidhi ninkii haye haddaba saddex isho isub aabbahe waa uu dhintay waxa uuna nooga tegay keed dahab ah aniga iyo walaalkii iga yar meel ayaan kusoo hubsanaynaa si aanay u dayaacmin aniga gadaashay cumar ayaa weydiyay yaa mas-uul kaa noqonayaa haddii aad baxsato ninkii waxa uu eegay wejiyada dadka meesha joogay waxa uu gacanta ku fiiqay ama gacanta ku taagay saxaabigii weynaa ee abidar oo fadhiya goobta cumar bin khadaab waxa uu ku yidhi abidar ma adiga abidar wuxuu dhahay haa adiga ayaa mas-uul iga noqonaya cumar waxa uu abidar weydiiyey ninkan ma adiga ayaa mas-uul ka ah haddii uu baxsado qisaasta ninkan adiga ayaa lagugu fulinayaa waxaa la gaaray maalintii saddexaad oo balanta aheyd dadkii waxa ay u baqayaan abidar oo isleeyihiin malaha ninkii wuu baxsaday oo abiidar ayaa qisaasta lagu fulinayaa markii la gaaray salaada maqhrib ayaa waxaa yimid ninkii oo aada u soo cararaya daal badanna ka muuqdo waxa uu soo hor istaagay cumar binu khadaab waxa uu ku yiri waan soo hagaajiyay howshii waan soo noqday si aad igu fuliso xadka qisaasta cumar ayaa arinkii aad ula yaabay waxa uu weydiiyey maxaa ku soo celiyey waxa uugu jawaabay waxaan ka cabsaday in la yidhaahdo dadkii waxaa ka tegay balankii cumar waxa uu weydiiyey abidar maxaad ninkan damiin ugu noqotay adiga oon garanaynin abidar waxa ugu jawaabay waxaan ka cabsaday in la yidhaahdo dadkii wanaaggii ayaa ka tagay oo waxaa la yaabay arrinkii caruurtii uu dhalay ninkii dhintay waxayna yidhaahdeen annaguna waan iska cafinay ninkan cumar ayaa weydiiyey maxaad u cafideen waxay ugu jawaabeen waxaan ka cabsanay in la yidhaahdo dadkii waxaa ka tegay cafiska qisadan waxaan ka soo xeegnay qof baraa bulshada kasoo gala maxamuud maxamed ugu dambeyntiina qormada ugu dambeysa dhankeyga waa qiso cajiiba ah. waxaa lagu bilaabay sidatan tan asxaabigii qabaab binu araath oo ka mid ahaa dadkii sida daran ay gaalada u cadaabi jireen bilowgii islaamka ayaa isaga iyo asxaabtiisa kale waxay cabasho uga tageen rasuulkeena maxamed sala allahu caleyh wasalam waxayna ku dhaheen rasuulka allow maad alleh no berisid oo gargaar noweydiisid isagana jawaabtiisa waxay noqotay in uu dareensiiyo in cadaabka iyo dhibaatada ay tahay imtixaan rabbaaniya oo uu addoommadiisa marsiiyo iyo inay jiraan qoomam diinta lagu soo cadaabay si ka daran sida iyaga ee eh, looga cadaabayo waxa uu yidhi rasuulkeen maxamed sallahu caleyhi wasalam qowmamkii idinka horeeyey waxaa dhici jirtay in nin lasoo qabto kadibna qaybta dambe jirkiisa god loogu rido madaxa laga saaro miishaar oo labo laga kala dhigo kadibna in mindi lasoo qaato hilibka iyo lafta la kala saaro arikaasina ha kamur istaagi jirin inay ka tanaasulaan diintooda way u dhiman jireen maanta dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan su-aal ah muxuu alleh ugu gargaari laayahay walaalaha falastiin ee lagu maadayo gaaladana ay baabi'inayaan balse waa sunno rabaani ah inuu alleh addoommadiisa imtixaamo ugu dambaytiina uu guusha siiyo waxaanu ka soo qaadanay qisadan cabdulaahi maxamed guud ahaana xubinta bandhigga warbaahinta bulshada intaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa nole kulanti waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye markan dhanka somalilan hadii aan eegnana waxaa maalintii labaad baadigoob loogu jiraa sidii loo heli lahaa meydadka laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaasoo ay qaaday badda magaalada berbera allaa u naxariistay labada wiil ee meydadkooda la baadigoobayo ayaa magacyadooda waxaa lagu kala sheegay ridwaan mawliid iyo sidoo kale salmaan mustafa ehlada labada marxuum ayaana warbaahinta waxay u sheegeen in meydadka caruurtooda ay raadinayeen tan iyo khamiistii iyadoo ilaa iyo haatanna uu socdo dadaalka loogu jiro sidii loo heli lahaa meydadka eh, labadaasi wiil oo la aaminsan yahay in ay badda ay ku dhinteen kadib markii ay dhaqday dhanka puntlandna madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxaa la sheegay inuu cafis u fidiyey saraakiil ee ku lug lahaa dagaal dhowaan ka dhacay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal iyadoona dhanka kale siciid deni uu ugu baaqay mucaaradka puntland in ay miiska wadahadalka ay iskugu yimaadaan oo labada dhinac waa mucaaradka iyo dowladii cidii gar leh ay garteeda ay qaadato cidda kalena ay ku raacdo waxaana siciid cabdulaahi deni oo arrimahaasi ka hadlay hadaladiisa kamid ahaa wixii ciidan ahaa waxaan halka uga baaqayaa inaan dowladdu ay cafis u furiso jenaraal jimcaale u weyn yahay waxaan kaloo halka baaq uga darayaa nimanka siyaasiyiinta ee dowladda hadda ka aragti duwan inay miiska nala soo fadhiistaano wixii sharci ah iyo caqligana diyaar baahuna inaan kala hadalno dadka iyo dalku waa naga dhexeeyaa ra'yiga waa ku kala duwanaan karnaa laakiin dad isxabadayn kara ma nihin wixii ra'yi duwan waxaan rabnaa inaad idinkiinna halka fadhiya oo cuqaasha iyo waxgaradka isugu jiro inaad noo garnaqdaan oo haddaan gar daran lahayna tidhaahdaa wardoonada waa gar darantiina maanta jooga haddaan gar leennahayna garteennana siisaan haddii la gartamo gari laba nin kama war qusmisaa layi hadda cid baa horta garta qaadanaysa haddii gartana laga qaato annagu hanii'an baan odhanaynaa laakiin haddaan gar leenahay walaalahan waxaan ka rajaynaynaa inay garteenna noo ogolaadaan waxa aan saa u leeyahay waxaan matalaynaa annaga bulshada mas-uuliyaddii dadkaan haynaa sharci iyo xeer baa noonagu dhiibay dareenkooda maalin walba hadlaayaan fahmaynaa waxa aan rabno ma aha shaksi iyo xukuumad waxaanu rabno waxaan rabnaa waxa bulshaduna doonayso dalkana sharcigiisa iyo qawaaniintiisa ku dhiga waxaan kaloo inii sheegayaa fursada maanta puntland haysato waa fursad naadira ah oo ilaahay aan ugu xamdinla qaybno waxaan haysanaa nicmo waxaan haysanaa amniga kala dambayn waxaan haysanaa dad aad u fiican oo dalkooda iyo dadkooda jecel waxaan haysannaa dad aan lagu gardaroon karin oo haddii lagu gardaroono dadkooda iska dhiciya waxaan haysannaa dad isu dulqaata oo haddii dhibdhexdooda dhaco xallista arrimahooda hoose maanta puntland meesha ay joogto geedigaas haddee wasiirkiina waa joogaa geedi caana lu yidhi caanayaskaxna waa joognaa waxaan u malaynayaa caani marka caanihii in la dhami waayo oo carcaba la yidhaahdo horta halkaa kuma jirto marka waxaa odhan lahaa eedda nugaal ma leh eedda nugaal ma leh dadkeedana ma leh maalin kasta saasay u qaylinayeen kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo sidaad maqleysiinba ka hadleeyay khilaafka doorasho ee ka taagan deegaanada puntland sheegayna in ay doonayaan in iyaga iyo mucaaradku ay miiska wadahadalka soo wada fariistaan oo ay isku gardhigtaan dhanka kalena wuxuu caafis u fidiyey saraakiil la sheegay inay ku lug lahaayeen dagaal ka dhacay magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal sidoo kalena ah caasimada maamulka puntland maxkamad ku taala wadanka kanadana waxay dhageysatay dacwad loo haysto nin lagu eedeeyay in uu afar qof oo isku qoysa oo muslimiin ah uu ku dilay magaalada london ee koonfurta gobolka ontario layiraahdo ee wadankaasi kanada wiilkan kanadiyaanka ah oo lagu magacaabo nathilan feltman ayaa waxaa shalay la horgeeyay maxkamadda waxaana qareenadiisa iyo goobjoogayaasha mucaaradka ay soo bandhigeen doodahooda xeerbeegtida dacwad oogaha ayaa sheegay in master faltiman uu doonayey inuu cabsi ku dhex faafiyo dadka muslimiinta ah isagoo dadkan laayay balse qareenada u doodayay ayaa sheegay in qofka uu u doodayay uu qabo xanuun dhanka dhimirka ah dacwad oogayaasha ayaa maxkamadda waxay u sheegeen in nathlin waltiman uu qorsheynayay inuu diro fariin naxdin leh oo ah in dhammaan muslimiinta ay ka warwaraan ammaankooda maser feltman oo labaiyo labaatan jir ah ayaa loo haystaa dilka afar qof oo isku qoysa kuwaas oo dhammaantood ah dad muslimiina ah. waxa uu sidoo kale wajahayaa eedeymo la xiriira argagixisnimo sababtoo ah sida ay sheegeen dacwad oogayaasha waxa uu beegsaday xubnaha qoyska muslimiinta ah iyagoo ama isagoo u weeraray diinta ay heystaan awgeed haddaba garsoorka ayaa ka fiirsanaya kiiska waltiman haddii lagu helo dembiga wuxuu wajihi karaa xabsi daa-in arrinkan qareenada iyo sidoo kale dacwad oogayaasha master faltiman ayaa isku raacay in uu baabuur uu ku dhuftay xubnaha qoyskan muslimka ah bishii juun sanadkii laba iyo koow labaatan waxaana la sheegay in dacwadani ay tahay mid aada u adag sidoo kalena laga filayo in eh, xerbeegtidu ay kasoo saaraan waa dadka go-aan ka gaaraya maxkamadani go-aan adag oo la xiriira sidii ay ninkani ugu xukumi lahaayeen xabsi daa-in waa haddii ay cadaato in lagu helo dembigaas ah inuu isaga ka dambeeyay afartaas qof ee muslimiinta isku qoyska ah dilkooda xog waa ninka la yiraahdo waa ninka dunida ugu taajirsan ee elon mask sidoo kalena ah milkiilaha shirkada x la yiraahdo horena loogu aqoon jiray twitter oo ah platform social media ka tirsan ayaa waxaa uu wajahayaa eedeymo la xiriira yuhuud nacibnimo eedeymahan waxaa usoo jeediyay dowlada mareykan gaar ahaan aqalka cad iyadoona la sheegayo in bartiisa ekis lagu faafiyo fariimo yuhuud nacab ah waxaana barta ekis oo horey lagu oqoon jiray twitter ay tahay bar marka la eego ama platform marka la eego social mediaha xor ah oo qof walba uu fikradiisa uu kusoo bandhigo waxaana ninkan oo horey shirkadda twitter ugu iibsaday lacag ka badan afartan bilyan oo dollar uu go-aansaday in bartiisa ay noqoto mid aana dadka lagu caburnin waxaana dhammaan dadka kasoo horjeeda yuhuudda ay yihiin meel ay fariimahooda ay ku gudbiyaan social mediaha kale ama balatformyada kale sida facebook iyo youtube ayaana waxaa laga ogoleen in lagu gudbiyo fariimo lagu taageerayo falastiiniyiinta sidoo kalena looga soo horjeedo yuhuudda balse x waxa ay ka mid tahay meelahaas sida weyn ay dadka eh, uga aragtida duwan ama dadka uga soo horjeedo isra ay fariimahooda ay ku gudbiyaan waxaana afhayeenka aqalka cad oo shir jaraa-id uu qabtay uu sheegay in alan mask u ogolaaday in dadka yuhuudda ah la cambaareeyo sidoo kalena eh, bartiisa lagu gudbiyo falal yuhuud nacibnimo ah alan mask hore waxa uu sheegay in isagu uu bartiisu ay ka madax bannaan tahay dhammaanba dhinacyada ishaya sidoo kalena waxaa jirta in horay markii ay twitter shirkadani ahayd horey looga saaray fariimo uu isagu uu ku qoray oo la sheegay in ay shirkadu ay dhibsatay waxaana markii uu shirkadu ula wareeyay kadib uu ka dhigay mid xor ah oo qof walba uu ra-yigiis uu kusoo gudbiyo dad badan ayaana ku ammaanay in go-aanka uu qaatay elon mask ee ah in x oo hore lagu aqoon jiro twitter ay noqoto platform dadka oo idil udhexeyso sidoo kalena qof walbau aragtidiis uu kusoo gudbiyo saacaddu markan waxay tilmaamaysaa kow iyo tobankii baraqanimo aan dib idiin xasuusiyay qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira xalay abaare maqribadii waxaa dab xoogan uu ka kacay qeybo ka mid ah suuqa xamarweyne oo ah suuqa labaad ee ugu weyn marka laga yimaado kambakaaraha dabka oo marka hore la sheegay inuu ka bilowday xarqaan dharka lagu tolo ayaa markii dambe waxa uu ku baahay qeybaha kale ee suuqa iyadoona ay waqhti qaadatay in dabkaasi la damiyo maadaama wadooyinka laga soo galo suuqa ay yihiin kuwo aada cariir u ah waxaana dabkaasi ku basbeelay goobo badan oo ganacsi oo halkaasi ku yaalay iyadoona lacago lagu qiyaasayay boqolaal kun oo dollar ee halkaasi ay ku khasaartay inkastoo aysan weli jirin tirakoob rasmi ah oo laga soo saaray khasaaraha ka dhashay dabkaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo goobtaasi tageen waxa uu sheegay in ay si gaara ah ula xisaabtami doonaan shirkadaha korontada maadaama la sheegay in dabkaas markii hore uu ka dhashay koronto waxaa maalintii labaad baadi goob loogu jiraa sidii loo heli lahaa meydadka laba wiil oo dhallinyaro ah kuwaas oo ay qaaday badda magaalada berbera allah u naxariistee labada wiil ee meedadkooda la baadigoobayo ayaa magacyadooda waxaa lagu kala sheegay ridwaan mawliid iyo sidoo kale salmaan mustafa ehelada labada marxuum ayaana warbaahinta la wadaagay in meedadka caruurtooda ay raadinayaan tan iyo khamiistii aynu kasoo gudubnay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi denina wuxuu cafiis u fidiyey saraakiil ka tirsan ciidamadiisa kuwaas oo la sheegay inay ku lug lahaayeen dagaal ciidamada dhexdooda ku dhex magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxa uu sidoo kale deni sheegay inay diyaar u yihiin inay mucaaradka ila fadhiistaan oo ay ka wada hadlaan sidii xal loogu heli laha khilaafka doorasho ee ka taagan deegaanada maamulka puntland waxaana puntland la sheegay inay ku jirto xaalad adag oo haddii laisku fahmi waayo ay keeni karto in dagaal uu dhex maro dowladda iyo sidoo kale mucaarad sanadka tobanaan ruux oo caruur badan waxa ay ku dhinteen duqeyn ee ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen koonfurta magaalawaa koonfurta khaza gaar ahaana magaalada khan yuunis la yiraahdo dadkan ku geeriyooday duqeynta ay yuhuuddu halkaas ay ka geysteen ayaa ah kuwa badan caruur iyo haween waxaa sidoo kale jirta in dhakhaatiirta ku sugan isbitaalka al-shifaa oo ah isbitaalka ugu weyn ee khaza ku yaala ay israa ciidamadoodu ay ku amreen in saacad gudahood ay halkaasi uga baxaan dhakhtar ku sugan gudaha isbitaalka wasiire lahadle waxa uu sheegay inay ka codsadeen ciidamada in ay siiyaan gawaarida ambalastaas si ay dadka bukaanada ah ugu qaadaan balse waxa uu sheegay in dalabkaasi aan laga soo jawaabin xitaa waxa uu sheegay inay ka codsadeen in ay siiyaan shidaal si ay gawaridooda u adeegsadaan aqalka cad ee maraykankana waxa uu milkiilaha barta egtis oo hore lagu aqoon jiray twitter uu ku cambaareeyey in bartiisa ay tahay mid lagu faafiiyo fariimaha yuhuud naceebka ah inkastoo alan mask arrintan weli uusan ka hadlin haddana ex oo horey lagu aqoon jiray twitter ayaa ah bar xor ah oo ay dadku aragtidooda ay kusoo gudbiyaan waxaana inta badan si xooli u adeegsado dadka kasoo horjeeda eh, amaba gudbiya fariimaha lagu cambaareynayo israa'el ee eh, duulaanka gardarada ah ka wada marinka khaza qodobadaas waa kuwa ugu waaweyn ee ogaal ku jira barqanimadan idaacadda kulmi magaalada muqdisho ayaad inaga dhegaysanaysaan barnaamijka ogaalna wad la socotaan qeybaha dambe ee barnaamijkan waan maraynaa markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay kalamaan mudaceedu maskiin suuqa dhex joogiyo mas-uul heer goboleediyo madaxweynaha guud iyo midna uun kama dhaafto qof kastaoo wax magooga maraday ka rogtahay ma xishooto miya gorgorow dulmigaas ma waxaa kuu soo dhiibay inaan shiikhdoon galbaytay aryaa ninkaasu kalamaan been kama sheegino waa tii hadda ka hor tiri karbuuno nin wax kaysaaha kaheeda waa kaaraasaya karbuuno nin wax kaysaaha kaheeda waa kaaraasaya war kalamaanay abwaanguure gabayaan ka dhacay oodha iyo woowa ka soo dhiitiyaan soo bandhigayaaye dhegaysta saaxiibayaal aan idiindhaha ee inta cadowga dhoohani dhulkiiyo dhooban yahay ciidda inay nabadi dhalataa bulshooy waa mid aan dhicine dhagtal dhiig ha loo daro shabaab waa isagii dhahay wartalabawaysta annagoo dheelina waxay ahayd inta cadowga dhoohani dhiiggeenna jaqayo dalka dhinac ka jooga inay nabadi dhalataa waa midaan dhacaynine bashiir dheeroodiin weliba ku tabtay geesiyada dhulkeenno ku dhiirada jihaadko kuwaan noloshan ugu dhibay farwaaweyn wax ugu dhigaa war adiguna madeeyo waxaad ka tagtay dhawaaqay maqlaaniyo hadalkay dhagaystaan nugta qoriga weeye dhimbilaha rasaastiiyo ka warabsha dhamacdood dhagta dhiig ha loo daro wardamiin farwaaweynaa ah wax loogu dhigaa maqli jiray xabad miya wax loogu dhiga warheystaa ku dheelinina dhammaantiin waxaad ka tagteen bar markii la dhaawaco barna gacanta lagu dhigo barna ay isdhiibaan barna ay dhintaanoo geerida dhadhamiyaan na dhaafiye dhegta dhiig ha loo daro wardhawaaqiinna waa maqlayaae xoolahaan dhaqanayno dhacaankooda cunaynaan dharaartaan qalanayno dhegta dhiig u darnaaye meeshu dhowrta miyaa dhegta dhiig ha daro war waxaa kaloo la qof kastoo dhug iyo miir lahon dhimirku luufluufin qof kastoo dhallaannimo ka weyn ee dhallinu fuushay qof kastoo dharaaraha socdiyoo dheelmadka u jeeda qof kastoo og dhowrkan bilood dhididka aan sayrnay dhacadiid ma laasimi karoo dhacan hasheenniiye nin xildhigay nin loo dhiibay iyo kaan dhadhamin waaga wax dhammaanna deeqiyo haddii dhereg la doonaayo qof walbow dhig suudkoo intaad xidhatid dhaaraanka dhufaysyada la joog ciidankan qaranka loo dhaarshay oo qaba dhashiikaha ah haddaad dhimato wadaaw war hadday sidaa tahay dhegta dhiig ha loo daro war dhaxalkii shabaabkiiyo dhintadii khawaariij dhimashay ku ururtay iyagaana dhaafiye dhegta dhig ha loo daro warkalamaanay war ma haysiine khawaariijtu waagii soomaaliya soo gelaysay waxay dhihi jireen gaalaan la diriraynaa kadibna waxaa la arkaa iyagoo dad shacab oo muslima laynaya warsee wax ku wadiin markii la yidhina dowladda riddadaahaan la diriraynaa bay yidhaahdeen kadibna waxaa la arkaa iyagoo masaajiddii jamacooyinkii ku laynaya warseed wax ku wadiin markii la yidhina maraykanaan la diriraynaa bay dhaheen kadibna waxaa la arkaa iyagoo waddooyinkii iyo suuqyadii baabuur dastuur ku qarxinaya warseed wax kuwadiin markii la yidhina waxay dhaheen abufulaankii afghanistaan lagu dilay baan u aarayn qaraxii ugu dambeeyey oo ceesha biyahana waa kuwii yidhi aad ogaydeen falastiin aan u aarayni anu maaqaan waxa israa'iil ceelasha biyaha keenay kuwa u dambeeya waxay ka dhaceen deegaanka garas baalley laba qaraxayna waxay ku burburiyeen xarumaha shirkadda hormuud marka waxaas leeyahay haddii la weydii lahaa war hormuudna goormay ridowda maanta inay dhihi lahaayeen yukrain dadka ruushka ku laynayaan ugu aarayn war qaraxyada hormuud lala beegsanayo iyo ugaarsiga lagu hayo ayaamahanba waa socdeey hadda ka waxaan ogeyn kenya oo xarumo badan oo shirkada hormuud oo ku yaalay gobolka gada duqaysay wadambigan kooxda samaysay jabhad weeye sarqaan oo salfataa la yidhaah macnaha shirkadihii la sinaa hormuud loogaga soocday sow su'aal kale maaha warbawsa laguma oran iyagaana dhaafiye dhegta dhiig ha daro aryaadhaha maalin dhoweed shirkii isgaarsiintae la qabtay hormuud hee laguma casuuminaa la yidhi in lala dirira miyaa shirka lagu naqday war cid kastoo hormuud la dagaasha waa cadowga soomaaliyeed war xataa nolosheeday ka dareemaysaa war anina agligaas foorar may baan aragay ganacsiga dil kan gallow dil kan lahkagadaw dil kan galkid la'ageedan haayona dil si walba nangadana war hormuud duulka waxyeela bulshaday hodayaanoo hagardaaminayaane u hub qaata hadeer aryaadhaha horta hormuud cayayaan waxa la yidhaaho xabad kama tari karaan oo haddanba waxay ku guulaysataa layidhi shirkadda isgaadhsiinta afrika ugu fiican gudoomiyaha hormuud axmed maxamuud yuusuf oo sacuudi ad u taqaaniinna maamulaha ugu raaya oo ugu fiican ee afrika loo aqoonsaday hadda soomaaliba waa dhaafo warka eryo afrikay kow ka naqatee ma waraa ma hayaan warani welibaarafaday hormuuday lankii huuraahuro hoolo teegninhay lankii huuraahuro hoolo teegninhay warkalamaanay war mahaysiine ayaantan maxkamada gobolka banaadir iyo maxkamada ciidamaduba waa kacsan yihiin marka horta marka koowaad waxaan idinkula talinayaa albaabadan jeelashood garaacaysaan inaad iska dhaaftaan marka labaadna waxaan idiin sheegayaa dad badan baa la hor keenay maxkamadahan idiin sheegay gurceel wiilkii wiilka kale ku dilay toogashaa lagu xukumay saddex dumara oo shabaab qabeen iyo ninkii darawalka hayoo wadayna shuuta wuxuu yidhi maxkamada war ka soo saari doonta tan gobolka banaadirna labaatan iyo afar qofoodaa la soo saaray oo rag waaweynu ka mid yahay koofi jimcaalaha ugu horreeyey liiska cabdulah ku xigey muxiyidiin saabe ayaa ku xigey iyo qaar kaloo badanay ahaayeen balse hal qofaa maxkamada ka joogay ee inta kale maqane ah ku qorrayd wariyo dhammaantiis shanshan milyan oo lacagaha la ysku eedaynaya marka dad maqan see loo maxkamadaynaya ayaase qareen u noqonaya horta shan milyan oo dollar ninkii qaatay maqane waa u qalma war adawashan milyankaati biyoon dhahfi dhiifaday war waxaa la yidhi hadduu nagu dhex meeraysan jira laba mushaar qaate dadka waa la kala miirayaa maanta dabadeede musuqmaasuq maasuq kii lagu arkaa loo maxkamadayne sharcigaa la mari qaranka kii ooga dhaca meel eh laba midablayaashana danbaa miiska soo dhigiye iska suga marbay faartuqaban maal ninkii xaday war gorgarow kacaanka cusubaa tahoo bilaash meeshaad u xiiqaysaaye siyaasaddu waa isku nabtaa lacag iyadoo laysmagac dilaayo marka waxaadan hubin hallahin raagina waxaan ku dhihi lahaa maadaa huba inay maal dhaceen macallimeyntaasu in la maagay way dhici kartaa mudanayaashaase dinla kabiiro ma la soo xiro kuwii maalka dha'eene eh? ee ma soo xiro kuwii maalka dha'een warrag siyaasad loo soo xuso geel ka dhaqanaya oo xeerku eedeeyey oo booliistama joogo naga soo qabtayeenna barintooga xumadaas war waxaa la yidhi niman yahow siyaasadu dad waa kala irdhaysaan waa mid laba xigtiya reer ahay toos u kala geyne seedinimo haddii ay gashaan rag isku dhaafeene nin fudfudud haddii u qabtana waa burburiyaa idinkuna halkan baad naxliyo muran ku haysaane jeelashana si laydin xirxiro uma dhaqaaqdiine anna idinma dhaamo warkaan qayb ku leeyahay xaggaad hee u sii leedihiin waa dhammaystiray warabwaan bislow waxaa kaloo la yidhi jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heese jabaljaana intaasoo iswada jirsan baad jidu samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirta aad wada jilaysaane su'aal iyo jawaabooda socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiidaane jilicow ayaad doonaysaan jeerkan kalamaan eh waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allayle jidkiisii ayaad dhab ugu jeedaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene ka joogsada tareenkan qof kale looma joojiye naw war malaha mahad baa ku soo dirae jacayl aan lagu lawadin wakhtigaagayuu lumin warwaaqlow jeelka aadaya iska joogtaya dhulka jiifataa waayilkadaay naw wardalabow jilibaadaya jaha iska joogtaya waayeelkadaay war jilib jeelkaa ka roon bow haddama qaaday war jilib iyo bu'aale cid ka soo waranta ma leh warmaanteena la'aanba waar nimankaa ummadda uu daadku qaaday in loo gurmadee diiday oo in war laga helo aan ogolayn iyo kaana dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro aryaadhaha dadkeennaan soomaaliyeed mar marna oonaa laaya marna biyaa laayee eh. samigay cabdulle waxa uu yidhi soomaalidan eh. ow badyaa webi isbaal socday eh. ka baahantee maabeeraato badya webi isbaal socday ka baahantee maabeeraato war cabdulle anna maqli jiray biyo badeed ma bejiyaan bannaana uma soo baaxaan waliada kalamaanay kalamaantiinnu waa loo kale kalamaan caalami ah dhacday madaxweynaha maraykanka jo baydan ayaa la taliya odayaashiis waxay ku dhaheen koongareesku bajadkii waa ansixilaya lacag dawladdu ku shaqaysana lama hayo haddaysa ansixin asna wuxuu ku jawaabay israa'iilna isdifaacada xaqay u leedahay war maraykankiiba hadduu shiiday israa'iil ma fadhiyaa u yaal war maraykan lacag la'aanuma hayse aan burgoosanna iyo aan fadooqanna isku hayaan warba israa'iil iyo maraykan midkoodna ma xishoodee cusbitaalkii qasay ku coobeen hadde war kalemaanay warya dhammaantiis khawaariijta bar markii la dhaawaco barna gacanta lagu dhigo barna ay isdhiibaan barna ay dhintaan oo geerida dhadhamiyaan ayagaana dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro waryakayna dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falqaynta wararka nabadgelyo waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal idaacadda kulmiye qaybi ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaan idinku dhaafayaa hees ay si wada jira ugu wada looqeynayaan allah naxariistay axmed mooga liibaan iyo saara axmed jaamac heesta waa caashaqa isoo riday tan iyo kulanti dambe nabadgelyo waad raadinaaye sida ramadka reeban raadiraadinaaye caashaqaa isoogtay karaysta hawshe kale raascaashaqaa isoogtay karaysta hawshe kale raasti kale raasti way soo riday aankaraysta hawshee talidas caashaqa ay soo riday aankaraysta hawshe kaliraski kaliraski dhimashada rogrogaya caashaqa isoo diday akaraysta hawshe caashaqa isoo diday akaraysta hawshe kale rasti kale rasti soo riday aan karaysta hawshee kaladaas cashaqa ay soo riday aan karaysta hawshee kaladaas kaleraas